assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo soddonaad ee kitaabka baabun laa wafaaa linadrin fii macsiyati اllaah walaa fi ma laa yamliku alcabdu wax macsiya haddii lagu nadro inaan la oofinaynin iyo qofku waxaanu lahayn inuu baxsado hadduu ka nadro inaan oofinaynin عن عمران بن حuسaين رضي الله عنهma qاaل kاnت ثقيف khلفاء بني عqayl ثقيفka waxay ahaayeen faأsرت ثقيف rajulayni min أصxaabi rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وسلم waxay qafaasheen ثقيف laba nin oo asxaabtii nebiga ah وأsra أصxaabu rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وسلم rajula min bني cqayl oo xulafadoodii ah asxaabtii nebiguna soo qafaasheen وأصاabuu maعahu alcaضاء hashii mxuu ahay hashii nebiga alcadbaa la odhan jiray ayay ninkaana mxuu ahay ka qabsadeen oo ninkaasaa watay ninkaa cuqayliga faaataa calayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa huwa fi lwahaaq isagoo xadhiggiisii ku jira oo xidhan iyuu nebigu alayhi salaatu wasalaam u yimid isu soo dultaagay faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi yaa muxamed waa u dhawaaqday faataahu waa u yimid nebigu alayhi salaatu wasalaam faqaala ma tashaa maa sha'nuka arrintaadu maxay tahay qaala bima akhadtanii wa bima akhadta saabiqata alxaaj hashiisii buu sheegaya maxaad igu qabsatay oo hashaydii mxua xujaadta kasoo horreyn jirtayna aad u qabsatay saabiqatu alxaaj yani dadku markay xajka ay dhammaystaan waa qaar waxaa jiray kasoo soo horrayn jira xujaadta ka soo horrayn jira dadku usoo bishaarayn jira xujaadta waa soo socotaana waa nabad yihiino marka muxuu ahay sida loo kala geel fiican yahay iyo taasaa marka saabiqatu alxaaji ku magacaabaya yani hal wanaagsan bay ahayd fa qaala markaasu wuxuu yidhi icdaaman lidalik arrintaa weynayn uu weynaynayo buu sidaa hadalka u yidhi wuxuu yidhi akhadtuka bijariirati xulafaa'ika haqiif dembigii xulafadaada haqiifa ah baan kuyaan kuu qabsaday ayb ilaa dee muxuu ahayey labada qole ee dhaarwadaaga ka dhexayso mid haddii lala colooba kuwii kalena col baa ma kala hadhayaan ayb uma اnsarafa canhu waa ka gadoomay nebigu alayh الsalaatu wasalaam fanaadaahu waa u dhawaaqay faqaala ya muxamed ya muxamed wa kana rasuulu llahi salى اllahu alay waslam raxiima raqiiqa mid naxariis badan oo qalbi jilicsan buu ahaa farajaca ilayhi waa ku soo noqday faqaala ma sha'nu qaala inii muslim muslim baan ahay waan islaamay qaala low qultaha wa anta tamliku amrak aflaxta kula alfalax hadaad hadalka odhan lahayd adigoo taladaada gacanta ay kugu jirto yaan intaan lagu qabsanin haddaad odhan lahayd liibaan dhan baad liibaani lahayd uma اnsarafa waa ka gadoomi fanaadaahu waa u yeedhay faqaala ya muxamed ya muxamed faataahu faqaal maa shaanuk qaala inii jaa'icun faadcimnii wadam'aanu fasqinii waan gaajaysnahay cuntahay sii waana oomanahay waraabi qaala haadihi xaajatu tan waa dantaadii marka yani waa lagu siinayaa bal weeyaan ayb fafudiya birajulayni labadii nin baa lagu soo furtay labadii nin ee saqiifay qabsatay ayaa lagu soo furtay qaala hashiisa marka waa lagala haray marka ulijeedadii xadiidka weli maynaa gaadhinayni qisada inteedan dambe baa ku saabsan tahay wa usirat imra'atu min alansaar haween ansaar ka mida baa la qafaashay iyadana oo cadow uu qafaashay wa usiibat alcabaa hashii nebigeena alayhi salaatu wasalaam ee cadbaaheeda ninkaa laga qaatayna iyadana waa la dhacay fa kaanat ilmar'atu fi lwathaaq haweenaydii way xidhnaan jirtay ansaariyadaasu cadowgay u xidhnaan jirtay wa kaana alqowmu yuriixuuna nacamahum bayna aydii buyuutihim geeloodana waxay kusoo dheelmi jireen xoolooda kusoo dheelmi jireen guryahooda hortooda guryahooda hortooday ku xehan jireen fainfalata daata laylatin min alwathaaq xarkihii bay habeen ka baxsatay haweenaydii faatat ilibl geeli bay soo dhex gashay hal ay kusoo baxsatay rabtaa geeli kasoo dhigato ayib geeli marka soo dhex gashay fajacalad waxay bilowday idaa danat min albaciir hadday neef geela usoo dhawaataba raqaa waa ololaya waa sawdaynaya sawdka geela ruqaa la yidhaaha fatarakathu waa ka tegaysaa marka dadka kugu toosinin bay leeda iskaga tegaysaa hashay usoo dhawaatay taaba taaba waa ku ololaysaa fatatruku waa ka tegaysaa xataa tantahiya ila alcadba ilaa hashii nebiga alayh sala sla soo gaadhay falam tarqu ma ayna ololin marka waa aamustay qaala wa hiya naaqatun munawaqa yani hal aadu leelyan bay ahayd faqacadat calaa cajuzihaa miskahaaday ku fadhiisatay islaantii waa kortay yani hashii uma zajarathaa waa ku qayrisay faintalaqat way la kacdoo la soo oraday wanadiruu bihaa way ka war heleen kadib nin heleen haweeneyd islaan inay baxsato hashii qaata fatalabuuhaa way soo raacadeeyeen faacjazathum way cajis gelisay oo yani way qaban kari waayeen qaala wanadarat lilaahi haweenaydiiba waxay u nadartay caza wajal in najaaha allahu calayha hadduu ilaahay hashanteeda ku nabadgeliyo hashan dusheeda ku nabadgeliyo latanxarannahaa inay qasho hashantada cashantada inay qasho haddii ilaahay cashaas sababteeda kusoo badbaadiyo iyo ku nadartay falamaa qadimat almadiinata ra'aaha annaas markay madiina soo gashay baa dadkii arkay faqaaluu markaasi waxay hayd alcadbaa'u naaqatu rasuuliillah waa tan cadbaa waa hashi nebigu waa tan faqaalat markaase waxay tidhi innahaa nadarat in najaaha allahu calayha latanxarannaha sidaasaan ku nadray hashii nebiga haddambeeh waa gowracayaayo nadarkaasaan galabay tidhi ayb faأtw rasuula اllahi salى اllahu alay waslam fadakaruu dalika lah faqaal subxaana allah bi'sa maa jazatha xumaa waxay ugu abaalgudday waxay ugu abaalgudday xumaa ayb nadarat lilahi in najaaha allahu calayha latanxarannaha la laa wafaءa linadrin fi fi macصiyaةi walaa fi ma laa ymliku ibn aadam fi ma laa ymliku alcabd qisadaasa marka ku yimid xadiidkan kadu nadar macsiya ilaahay hina oofin ma leh waxaanu qofku hantidiisa ahayna isaguna nadar male ma ma inciqaadmayama marka ma guntamaayo daar waxaan ku galay inaan in hebel dilaa ama inaan sameeya hadduu qofku ku nadro nadarkaasu marka ma xidhmaayaba baabun fi kafaaraةi الnadri can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala kafaaraة الnadri kafaaraة اlyamiin qofku wuxuu ku nadray haddii uu baajiyo kafaara gudkiisu marka w waa kafaarada yamiin kafaarada yamiintana marka waa midda macruufka ilahi suurat lmaa'ida uu ku sheegay laa yuaakhidkum allahu bilagwi fi aymaanikum walakin yuaakhidkum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaasu marka hore kala doonanayo kala dooranaya faman lam yajidhu siyaamu alaaثati ayaam marka waa laba her bay kala leedahay herka horena saddex buu kala dooranayaa saddexda hadduu midna uu waayo markaasuu saddex maalmood sogay marka nadarkuna waa sida kale isag kitaabu alaymaan alaymaan waa jamcu yamiin dhaarta weeyaan baabu nahyi an yaxlifa biabiihi nahyiga layska yska reeba inuu qofka aabihii ku dhaarto can cumara bni الخaطaabi radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ina allaha caza wajala yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilaahay wuxuu idinka reebay inaad aabbayaalkii ku dhaarataan isagoo cumar oo dhaaranayo igu aabbahay leh biabi isagoo sidaa leh ayuu nebigu alayh salaatu wasalaam u maqlay markaasuu dhawaaqo uu yidhi ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilaahay wuxuu idinka reebay inaad ku dhaarataan aabbayaalkiin qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi nin mundu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama nahaa canha intaan maqlay rasuulka ilaahay oo ka nahayinaya ka dembow dib dambe uguma dhaaranin daakiran walaa aahiran daakiran anigoo sheegaya yani munshi'an lihada alxalif anigoo anigu ku dhaaranaya walaa aahiran yani naaqilan can hayr xataa anigoo ka xikaayanayo qof kale oo li hebel baa sidaa yidhi o hebel baa sidaa ugu dhaartay aabihii kole ku tahay afkaba ma soo marinin khalaas nahyigiiyo nabiga alay sala slam baa u qaatay si toosa u qaatay oo weligiiba dib dambeba aba lagu dhaartaba afka aanu soo marin kuwa qof kale ka sheegayo iyo kuwa isagu sheegaya midna bab can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man kana xaalifan falaa yaxlif ila billah qofkii muxuaha dhaaranayaayo yani inuu dhaarto rabaayo yaanu ku dhaaranin alla mooyaane wax kale wa kaanat qurayshun taxlifu biaabaa'iha quraysh aabbayaalkeeday ku dhaaran jirtay qaala markaasu wuxuu yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkana ku dhaaranin marka aabbahay keliya un meehe waxaan alla ahayn oo dhan baba inaan lagu dhaaranin weeye waxaan alla ahayn oo dhan inaan lagu dhaaranin wey waxay lagu dhaartaa wax la weyneeyey oo la tacdimiye oo calaa darajati taqdiis la gaadhsiiya weeyaan wax alla aan alla aan ahayn oo sidaa mutaana muu jiro baabu الnahyi can اlxalifi bالطawaaqi aلطawaaqi waa jamcu طaaqiya waxaana laga wadaa asnaamta macbuudaadka alla aan ahayn baa laga wadaa can cabdالرaحman bni samurata radي allahu canهuma qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم laa taxlifuu bالطawaaqi walaa biaabaa'ikum asnaamtan ha ku dhaaranina aabayaalkiina ha ku dhaaranina baabu man xalafa biاllaati wاlcuza falyaqul laa ilaha ilا اllah wax la caabudo alla aan ahayn qofkii ku dhaartaay waa inuu shahaato laa ilaaha ila allah uu yidhaahu ayb marka saa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu ku gaaloobay weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man xalafa minkum faqaala fii xalifihi laa ilaha ila allah eh, eh, billaati qofkii yidhaha qofkii intuu dhaartay yidhaaha dhaartiisa ku yidhaaha billaati laataan ku dhaartay qofkii yidhaahayo falyaqul laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah ha yidhaahdaan ha shahaato waman qaala lisaaxibihi qofkii saaxiibkiisa ku yidhaaha tacaala uqaamirka tacaala kaale aan kula qimaare khamaar aan ciyaaree kaale yidhaahaayo falyatasadaqa ha sadaqaysto dembi weeyaan marka uu yeeriddaa ugu yeeraya aan khamaaree kaale uu leeyahay darteeda dembiya marka dembigaasna waxaa ka maydhaysa sadaqa ka maydhaysa sadaqa ha baxsado ayib wa fii riwaayati man xalafa billaati alcuza billaati keliya riwaayadii haddaad soo maray ahayd riwaa kalea marka ay labadaas ku dartay marka qofkii billaati walcuza ku dhaarta ha yidhaaho laa ilaha illa allah ha shahaata yani qofkii muxuu ahaaye qof kale ugu yeedha qimaar ugu yeedhaana ha sadaqaysto marka qofkii qimaarka dheelaayo ugu yeedhaya baa leeyahay sadaqaha la baxo kii qimaayo marka isagu waaba inuu kasii daran yahay baabu istixbaabi baabi hunaya waa istinaha reebaadan waxaa laga wadaa in sha allah inuu yidhaha baa laga wadaa kolkuu dhaarto inuu in sha allahu ku daro can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه waslama qaal qaala sulaymaan ibnu daawuud nabiy llahi عalayhim asalaam sulaymaankiina daawuud ahaa baa uu yidhi calayhim asalaam laأطuufana اlaylata عalى sabciina imra'aة kulluhuna ta'tii biqulaamin yuqaatilu fii sabiili illah la atuufanna yani inaan isu maraan isku dhaaranayo waa inaan isu mara caawa toddobaatan haweena riwaayo kalena boqol bay tidhaa toddobaatan haweena inaan caawa intaan isu marayaan kulligood u wada galmoodo way mid waliba ay dhasho muxaa wiil muxaa noqon doona faris noqon doono oo dagaalami doono gaalada la dagaalami doono inay dhasho saaxiibkiisiibaa wuxuu yidhi awil malag mise malagii baa yidhi qul in sha allah in sha allahu dheh falam yaqul ma aanu dhihin wanasiya waa ilaawo insha allahu inuu yidhaaho waa ilaawo sulaymaan waa yeelay marka oo haweenkii habeenkii kulligood waa isu wada maray falam taأti waaxidaة min nisaa'ihi ma ayna wax dhalin haweenkiisi mid kamidii ah, wax ma ayna dhalin wax lamayna imaanin ilaa waaxidaة mid mooyaane jaaءad bshiqi hulaamin yani binis hulaamin ilmo jeex ah ilmo jeexi dhashay mooyaane wiil jeexi mid dhashay mooyaane mid kale wax dhashay kuma jiro midna kama uuraysanin taa mooyaane faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi low qaala in shaa allah hadduu in shaa allahu dhihi lahaa siduu melegu u xusuusiyey lam yaxnaf ma aanu dhaartii kama jabteen kaana wuxuuna ahaan lahaa arrintaas waxay ahaan lahayd darakan lahu fii xaajatihi yani idraakan fii xaajatihi xaajadiisii uu helana way ahaan lahayd waa heli lahaa waa heli lahaaye kulligood intay wiilal wada dhalaan ay wiilashaasu jihaadi lahaayeen ayb hayraa qabatay marka sulaymaan dar ilaahay ba hayro u qabatay oo markaasuu jeclaystay inuu ilaahay wiilal fara badan oo muxuaha gaalada la dagaalamo u siiyo laakiin marka wuxuu ilaaway inuu insha allahu ku xiro insha allah hadduu ku xeli lahaa uu yidhaaha kulligood insha allah waxay deli doonaan sidaasay deli doonaan kafaarana kuma laasimteen dantiisiina waa u noqon lahayd waa heli lahaa marka waa inuu qofku wuxuu rabo inuu sameeyo waa inuu insha allah ku daro laakiin ilahay le walaa taqulana lishayin inii faacilu dalika gadan ila an yasha allah insha allah marka insha allah saasay noqon doon baab yamiinu alxaalifi calaa niyati lmustaxlif qofka dhaartay wuxuu ku dhaartaayo maaha wuxuu ku dhawaaqa ma ahe qofka dhaarsaday qofka dhaartay wa niyadiisa bay u noqonaysa haddaad qof intuu ku dhaarsanayo aad adigu marka tawriic ula jeedo oo hadalkaas marka sida loo daahirkiisa si aan ahayn adigu niyadaada ay tahay maya niyadaadaas ma soconayso siduu qofkan kale ku dhaarsanayaayo waxaa lagu dhaarina u xaqa yahay weeyaan xaq hadduu iyo xaq lagugu leeyahay waxay qofkaa ku dhaarsanayaayo sida uu niyeysan yahay ee uu kaa rabo inaad ugu dhaarato sidaasay dhaartaadu noqonaysaa mooyaane sidaad adigu marka muxuaad afka ugu leexayso ama qalbiga ugu qabsanayso ma aha ayb عن أbي هريرة رضي الله عنه qاaل qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم اليمين عlى نyة المستحلف dhaartu waxa weeya waa qofka dhaarsanaya niyadiisa qofka dhaarsanayaayo siduu niyeysan yahay yay dhaarta u dhacaysaa oo marka dembi kaga baxsan maayo haddii isagoo xaq lagu leeyahay uu tawriya isticmaal is yidhaaho uu yidhaaho marka ma aanan dhihin mxua sidaas ulama jeedin sidaa kalean ula jeeda niyadiisa uu leeyahay qofkii dhaarsanayana sidaa u fahmaayo waa ku dembaabayaayo marka niyadiisa asgaarki waxba u tari mayso baabu man iqtaطca xaqa امri'in muslimi biyamiinihi wajabat lahu الnaar can abi umamata yani alxaariثiy abu umamata alxaariثi maha abu umamata albahili maha abu umamata ansari alxaariث alanصari weeye radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaal man iqtaطca xaqa imri'in muslimi biyamiinih qofkay ku goosta qof muslima xaqiisa dhaartiisa ku goosta oo loogu xukumo dhaartiisa beentaa loogu xukumo faqad أwjaba allahu lahu الnaara waxarama calayhi اljanna ilaahay naar buu u waajibiyey jannana waa ka xaaraantinimeeyey faqaala lahu rajulu nin baa nabiga alayh salaa slam wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi wain kaana shaan yasiiran hataa hadduu wax yar yahayna qaala wain kaana qadiiban min araakin laan maxaa cadayna xataa ha ahaado wax taafi ha yar ahaado irbad ha ahaado miqdun ha ahaado kab ha ahaado dacasa wax yar wuxuu yahayba walow caday hadduu yahay marka qof muslima xaqiisa yaraan ma leh qofkii dhaar been ku goostaayo ilahay naar buu u waajibiyo jannana ka xaraamti وعn wa'il bni xujrin radي allahu canhu qaal jaءa rajulu min xadramowt warajulu min kinda ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam nin xadramowt ka yimid iyo nin kale oo qabiilada kinda laydaa ka yimid ayaa u yimid rasuulka ilaahi u yimid faqaala alxadramiy ninkii xadramiga ahaa baa wuxu uhi ya rasuula allah ina hada galabanii calىa ardi lii ninkan wuxuu iiga xoog roonaado xoog igaga qaatay dhulka aan leeyahay kaanat liabi aabbahay baa lahaan jiray o aabbahay baan ka dhaxlay faqaala alkindiy ninkii kindiga ahaabaa wuxuu yidhi hiya ardii fii yadii asracuhaa laysa lahu fiiha xaq waa dhulkaygii oonaa gacanta ku hayo anigaa beerta oo xaqna kuma le isagu faqaala nabiyu sala allahu alay slm lilxadramiy ninka xadramiga ahaabu wuxuu ku yidhi ee muddaciga ahaa alaka bayina markhaati ma leedahay qaala la qaala falaka yamiinuhu dhaartiisaaad leedahay yani saa kuu dhaaranaya qaala ya rasuul allah alrajulu faajir laa yubaali calaa maa xalafa calayhi uu kala abyeel maayo wuxuu ku dhaarto waa iska dhaaranaya walaysa yatawaracu min shay waxba ka cabsan maayo oo dembi oo ka cabsanaya dembi iska ilaalinaya ma jiro waxba iska ilaalin maayo ninkaas faqaala markaasuu nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laysa laka minhu ila dalika kaa mooyaane wax kale kuma lihid faاnطalaqa waa tegay ninkii liyaxlifa inuu dhaarto kii kindiga ahaaba inuu dhaarto doonay faqaala rasuulu llahi sala اllahu alay slm rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi isagoo wacdiyaya buu wuxuu ku yidhi lamaa adbara markuu noqday buu wuxuu ku yidhi amaa lain xalafa haddii uu dhaarto calaa maalihi xoolihiisa haddii uu ku dhaarto liyaakulahu inuu cuno daraaddeed dulman uu ku cuno ugu dhaarto layalqayanna allaha tacaala wa huwa canhu mucrid ilaahay wuu la kulmi doonaa isagoo ilahay kasii jeeda wuu la kulmi doonaa oo ilahay aanu ilaahay uuna wejigiisa aanu arkaynin la kulmi doona marka waa kii qirtay ee markaas qisadantada marka qiso kale u eegeena iyaduna waa tii dhacday oo muxuu ahay uu sheegi jiray alashcas ibnu qays sheegi jiray odhan jiray aniga igu soo degtay aayaddantada eh, in aladiina yashtaruuna bicahdillahi waimaanihim tamanan qaliila aayaddaas anaa igu soo degtay dhihi jiray marka inay qisadan isku mid yihiin iyo inay laba kale yihiin labadaba waa ixtimaashaa weliba inay laba kale yihiin baas yaa suurowda ilaa ninkan muxuu ahay kindiga uhu axnaf ibnu qays buu ahaa axnaf ninka wax sheeganaya dhulka sheeganaya buu ahaa riwaaduna waxay sheegaysaa weliba ninkaas kale uu sheeganaya in adeerkiisa u aha laba kindi bay labadaas islahaayeen أشعث بن غسوan teeda xadaf maaha baabu man xalafa عalىa yamiini fara'aa khayra minha falyukafir walyaأti aladii huwa khayr qofkii wax ku dhaarta oo waxay wax kale inuu ka fiican yahay u arkaayo dhaartay marka waan dhaartay un inuu haysta ma aha wixii khayrkaayu iska daayo waanu dhaartiisa intuu jebiyo waxaas khayrka ee wanaagsan uu sameeyo dhaartiina ka kafaara guto عn abi muسى الأشعriي radي allahu عanhu qaala ataytu الnabiya slى اllahu عalيه waslm fii rahطin min alأshcariyiin nastaxmiluhu yani natlubu minhu xumlaanan anigoo gaadiid ka dalbayna rasuulkii ilaahay baan u imid anigu oo niman ashcariyiin ah ku dhex jiro aan ka mid ahay annaga oo gaadiid ka rabna markii qaswatu tabuk loo baxaayey qaala markaasu wuxuu yihi wallahi laa axmilukum wamaa cindii maa axmilukum calayh waa dhaartay marka nebigu alayh isalatu wasalaam isagoo caraysan buu la kulmay markaasuu yidhi wallahi inaanan idin qaadaynin waxaan idinku qaadana idinma qaala falabisnaa maa shaa allah waxaan joognay intii alla doonaan joognay uma utiya uma utiya biibilin geel baa loo keenay nebiga alayh الsalaatu wasalaam faamara lana bihalaaثi zawdin guri dhura wuxuu noo amray oo amar noogu bixiyey saddex neef oo geel ah guri dhura yani biid alasnima oo dusha cad geela la rarto dushiisa waa kay dhogortooda waa caddaataa kuriskiisu waa caddaadaa geel karmoon buu ahaayo hayinahoo la rarto falama inطalaqnaa qulna markaan tagnay geelii aan la soo noqonnay baan waxaan nidhi aw qaala bacduna libacd qaar kaya qaar kale wuxuu ku yidhi laa yubaariku allahu lana ilahay nooma barakaynaya geela kada ataynaa rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam an nastaxmiluhu faxalafa an laa yaxmilana uma xamalana rasuulka ilaahay mar hore aan nimid oo markaas ku dhaartay inaanu na qaadayn gaadina siinaynin haddana gaadiid buu la siiyey marka laynoo dhaarin maayo laynoo barakayn maayo faatawhu waa u yimaadeen faakbaruuhu waa u warrameen oo waxay dheen dhaartaadi miyaad ilooda rasuulka ilah adiga sidaa ku dhaartay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa ana xamaltukum anuu idinma siinin geelankada walaakina allaha xamalakum ilah baa geelankada idinku qaado idin siiyey wa inii wallaahi weliba anigu ilaah baan ku dhaartay insha allah hadduu alla yidhaaho waati muxuu ahaye insha allahu in lagu daro waan yeeli doonaa laleeyahay aynu soo marray xadiidkii sulaymaan aynu kusoo marray weeyaan haddii alla yidhaaho laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin yani calaa maxluufin calayhi shay eh, kuma dhaaran doono uma araa khayra minha yamiintii wax ka fiican aan arko ilaa kafartu can yamiini wa ataytu aladii huwa khayr waxa ka fiicanna waa la imaanayaa daarteediina uu ka kafaara gudanaya waa ka ilaahayna leh laa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas yani dhaartiinii mid idinkaga gudban khayraadka ha ka dhigina oo waan dhaartay oo waxaas ma samaynayo ha dhihina dhaartii marka iska jebiya wixii khayrka ayaan idinka celina sameeya dhaartu kafaaray leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal actama rajulun cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nin baa rasuulka ilaah agtiisa ku caweeyey ثuma rajaca ilaa ahlihi ahalkiisii buu ku noqday fawajada sibyata qad naamu ilmihii oo seexday buu arkay faataahu ahluhu biطacaami cuntadiisii baa loo keenay xaaskiisii cashadiisii bay u keentay ilmihiina ay ka seexdeen faxalafa markaasuu ku dhaartay laa yaakulu inaanu cunaynin min ajli sibyatihi carruurtiisii daraaddood waxay caruurta gaajo kaga seexatay inaanu cunaynin buu ku dhaartay uma badaa lahu fa faakl arrintii baa si kale haddana ugu muuqatayoo markaasuu cuntadii cunay faataa rasuula اllahi sala اlه alay slm rsulka ilahi buu u yimid fadakara dalika lahu faqala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam man xalafa calى yamiinin fara'aa غayraha khayra minhu falyأtiha walyukafir can yamiinih marka nebigu isaguna naftiisa sidaasuu kaga warramay xadiidka hore aynu kusoo maray abu muusa alashcari xadiidkana sidaasuu faray nebigu alayh الsalaatu wasalaam ninkaas iyo ummaddiisa o dhan ba sidaasuu faray cabdiraxmaan ibni samurana gaar buu u faray marka ayb baabun fii kafaarati اlyamiin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam wallahi laan yalija axadukum fii yamiinihi yalija yani yatamaada inuu dhaartiisii inuu ku madax adeego u ka soo noqon waayo fii ahlihi ahlkiisa ku saabsanay yaa aathamu lahu uga dembi badan cinda allahi ilaah agtiisa min an yucطiya inuu bixiyo kafaaratahu alatii farada allahu calayha kafaaradiisii ilaahay uu ku waajibiyey inuu iska bixiyo waxaa ka dembi badan inuu dhaartiisii iska sii haysto dhaartiisii uu muxuu ahaaye qaraabadiisi ahalkiisa ku dhaartay maala inaan hebel hebel weligay la hadlay inaan hebel waxu tarayn inaan islaanteeda saa u yeelin waxa uu ku dhaartay inuu ku madax adaygo oo isyadii iska sii xajisto yaa uga dembi badan inuu kafaaradii alla ku waajibiyo intuu yeelo uu wixii ka soo noqdo kitaabu taxriimi الdimaa wa dikri اlqisaasi wاddiya baabu taxriimi الdimaaءi wاlamwaali wاlأcraad can abi bakra nufayc bn اlxaariثi radي allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaal ina الzamaana qad istadaara ka hay-atihi ywma khalaqa allahu الsamaawaati wاlأrض khudbadii waxaa weeye tantadu xajaةulwadaaca nabigu alayه الslat slam uu aqriyay ywma naxr zamankii waa soo wareegay oo wuxuu ku soo wareeg ku soo noqday xaaladdii uu ahaa maalintii ilaahay cirkiga dhulka uu abuuray uu ku soo wareegay khudbadaana qaarkeed waa kaynu soo marray kitaab alxaj baynu ku soo marray ulejeedada marka soo wareega kadan marka isagana waa kaynu soo marray oo nasii'adii uu sheegayaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam waa kay carabtu wax nasii'a laydhaa bay samayn jireenoo bilaha shuhurxurumkaa eh, ayay bedeli jireen oo dib u dhigi jireen bilba bil bay dib uga sii dhigi sanadkan kada tanu muxaram ma ahe eh, muxaram dib baan baanu dhinoo safar baan soo soo horumarinay bay odhan jireen oo safar iyo muxaram isku darijay isku bedeli jireen sanad kale marka hadduu yimaado iyagana ay dagaal iyo wax u baahdaan oo muxaramtii safartii ay muxaramtii ay safar meesheeda geeyeen iyo dib uga sii dhigi jireen oo rabiicl ool ay soo horumariyaan bay muxaramna kasii dambaysiin jireen saasay ugu wadeen saa ugu wadeen ugu wadeen bilba bil ugu wadeen zamanba mid dibdhigi jireen ayay sanadkii uu nebigu alayh salaatu soo xajiyey iyadoo biliba meesheeda ay ku noqotay ayuu soo waafaqay halkaasuu ilahay sanadkii uu soo wareegayoo wuxuu ku soo noqday hay-adiisii u ahaa maalintii ilahay cirkee dhulka abuuray assanatu itnaa cashara shahran sanadku waa labiyo toban bilood minhaa arbacatun xurum afar xurmada le baa ka mid a ah, ashhur xurum la yidhaaho talaatun mutawaaliyaad saddex xidhiidha dulqacda wadulxija wlmuxaram warajabu mudar rajab wa rajab iyo rajab oo bisha afraad iyadu ah shahru mudar mudar bisheeda ahayd wa rajabu mudar bay ahayd riwaayada kelimatu shahri kuma jiro aladii bayna jumaada wa shacbaan u dhexeeya jumaada jumaada iyo jumaada thaaniya iyo shacbaan udhexeeya ayib rajabu mudar wuxuu leeyahay mudar ugu nisbaynayo mudar baa aada u xurmayn jirtay shahrullahi alasamna bay ku magacaabi jireenoo hub shaqadiisa lama maqli jirin wax dagaal iyo warkaa ma ayna dhici jirin ayb eh, eh, bisha eh, rajabehe mudar bisheeda ah ee mudar ay xurmayso ee u dhexaysa labadaa bilood labadaa bilood u dhexaysana wuxuu kusii adkidayaa nebigu alayh isalaatu wasalaam ta iyagu u yaqaaneen beryaha sanadaha qaarkood ay ku magacaabi jireen inayna ahayne midantada hadda marka la jooga ee labadaa bilood udhexaysa inay tahay oo bedelidii hore awal hore ay bedeleen bilahay kala bedelayeen iyo ayna lahayn ictibaar lahayn uma qaala markaasu wuxuu yidhi ayu shahrin haada waa bisha bishantadu qulna allahu warasuuluhu aclam qaala abu bakra wuxuu yihi fasakata rasuulka ilahi waa aamusay sala allahu alayhi wasalam xataa dananaa annahu sayusamiihi bigayri ismih qaala markaasu haddana yidhi alaysa dalxija yunu dilxija ahayn ayb alaysa dulxijana waa kale waatay ahayd ayb alaysa da lxija weeye riwaayada kale ayb marka waa ismu layse waa inuu mustatir yahay oo shahrigii u noqonaya dalxijana waa khabarkii ayb qaala bala qulnaa bala haabaan waa yahay baan idhi qaala markaasu haddana wuxuu yidhi fayu faayu baladin haada waa beledkee beledkanu qulna allahu warasuuluhu aclam qaala fasakata xataa danana anahu sayusamihi bغayri ismih qaala markaasu wuxuu yidhi alaysa albalda miyayna beldadii ahayn yani beledkii xurmada lahay maka miyayna ahayn asmaada makay ka mid tahay marka albalda in la yidhaha qulnaa bala waxaa baan waayahay qaala faayu ywmin hada qulna allahu warasuuluhu aclam qaal fasakata xataa danana anahu sayusamihi bغayri ismih qaal alaysa ywma naxr saddexdaas su-aalood buu marka nebigu alayh salaatu salaam ka hormariyey saddexdaabana marka wuxuu uga dan lahaa waa hadalkan kada soo socda inuu xuquuqda muslimiinta uu weyneeyo oo dhiigooda iyo maalkooda iyo sharaftooda iyo dembiga weyn weynay leedahay in mxuaha wax loo dhimo dembiga weyn weynay leedahay inuu caddeeya buu rabay marka nebigu alayh salaatu wasalaam qaala muxamed maxamed ibnu siiriin ayaa wuxuu yidhi wa waxaanan u malaynayaa qaala inuu yidhi wa acraadakum marka taa kelimadaas waa shakiyey laakiin riwaayada bukhaari shaki ma lahayn iyadu fa dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum baahid saddexdaasba xaraamun calaykum xaraam bay idinka yihiin ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada sidau maalintiinantada aada joogtaan ee bishantada ku dhex jirta shahra shahar xurmadala ah beledkan kada xaramkaa ku dhex jirtaa siday xurmo u leedahay u weyn xaqeedu u weyn yahay ayay maalkiina iyo dhiiggiinna iyo sharaftiinnuna idinka xaaraam yihiin oo qaarkiin qaarka kale dhiiggooda inuu daadiyo xaaraan bay idinka tahay inuu maalkooda dhaco ama wax u dhimo muxuu ahay oo baabi'iyo xaaraan bay idinka tahay inuu midkiin midka kale sharaftiisa meel kaga dhaco oo sumcadiisa xumeeyo xaaraan bay idinka tahay sidaas wey marka nebi alayh isalatu wasalaam وستلqوna rabbakum rabbigiin waad la kulmi doontaan فyسألكم can acmaalikum acmaashiina uu idin weydiin doonaa waa laydin xisaabi doonaa falaa tarjicunna bacdii dabaday ha noqonina dulaalan kuwa lunsan ha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiin qaar kale seefta qoorta kaga dhufanaya ha noqonina alaa liyublig الshaahidu اlgaa'ib war ha gaarsiiyo ka joogaayo ka maqan ha gaarsiiyo falacalla bacda man yubliuhu kuu gaadhsiin doonaa yuballiquhu kuu gaadhsiin doonaa qaarkood inuu ahaadaba suurowda ayakuunu inuu ahaado awcaa lahu kuu uga faham badan min bacdi man yasmacuhu min bacdi man samicahu intaa maqashay qaarkood inta inaan idinla joogta ee hadda iga maqlaya hadalkayga si ayna u fahmaynin si ka badan si ay u fahmayaan si ka badan dad dambe oo imaan doono idinku aad gaadhsiin doontaa inay u fahmaan yaa iska suuroobi karta ayb marka dadka muslimiinta ahe dambe ajiyaasha dambe ah fahmi aan qaarkood inuu alla u furo fahmi aanu saxaabadii u furin oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga muxuuaha axkaam aanay ka fahmin saxaabadii ay ka fahmi karaan baa xadiidka uu sheegaya waa dhici kartaa inuu muxuu ahay ilaahay deeqdiisu ay keento dad muta'akhiriina macno cusub oo dheeraad oo macaanidii ay ka fahmeen saxaabadii iyo dadkii kale ay ka fahmeen aan ahayn inuu ilahay u furo ayb uma qaala markaasu wuxuu yidhi alaa hal ballaqtu ayb baabun awalu maa yuqdaa ywma alqiyaamati fi dimaa waxa dadka lagu kala xukumi doono waxa ugu horreeya xuquuqda dadka loo kala xukumi doono dhiigooda u horreeya dhiigga markii loo kala qaado baa marka xuquuqdii kale ee maaliyada ahdiisii acraabta ku saabsanayd iyo waxay can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam awalu maa yuqdaa bayna annaas dadka waxa loo kala xukumi doono waxa u horreeyay yowma alqiyaama fi dimaa dhiigaga dhiigagu ku saabsan yahay waxa dadka loo kala xukumi doono ka ugu horreeya baabu ma yaxilu ma yuxilu dama rajuli muslim qofka muslimka dhiiggiisa waxa baneeya ee qof in loo dila ay ku banayn karaan عn cabdاللahi bni mascuudi radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم laa yaxilu dmu اmriئi muslimi yashhad an laa ilaha ilا اllah وanii rasuulu الlah إila bإxdى ثaلaaثin ma banaana qof muslima oo qiraya ilahna u qiraya waxdaaniya u qiraya ana risaale i qiraya dhiiggiisu ma banaana in la daadiyo oo la dilo ilaa saddex arrimood middood un mooyaane saddex arrimood middood unbaa qof loo dili karaa muslima athayib azani qofka thayibkaah zinaystay thayibkaana waxaa la yidhahaa qofka mutazawijka mar guursaday ee muxuahay ma ama nin ama haween ha ahaada eh kaas hadduu zinaysto marka xadiisu waa rajmi weeyaan waa ka la yaqaan waannafsu binafsi iyo naf naf loo dilo qof dilay oo sina loo dilayo wataariku lidiinihi diintiisa kaka tegay almufaariqu liljamaca jamacada muslimiinta ka dhex baxay ee murtadka noqday saddexdaas unbaa loo dilaa saddexdaa waxaan ahayn looma dila buu marka leeyahy xadiidka ayb saddexdaa waxaan ahayn oo kale oo loo dili karana meelo kale iyo waynu kusoo marray xadiid tusaalaynaysaa uu kamid yahay maalan jaasuuskii uu ka mid yahay qofka jaasuuska ah ee asraarta muslimiinta gaalada siiya isaguna in la dilo mutay xadiidkii cumar xadiidka waxaynu ku soo marray qisadii muxuaha xaatib ibn abi baltaca radia allahu canhu iyo muxuahay warkii uu qori jiray kufaar quraysh uu qori jiray cumar markuu yidhi muxuahay dacnii adrib adribahu ya rasul adrib cunuqahu ya rasuula allah nabigu muuna odhan wax dil lagu muto ma waxaas ma aanu dhihin qofka saa'ilkaa ah, dafcigiisa ka mida man qutila duuna maalihi fa shahiid waa k xadiidkii xadiidka cabdullahi bni camr bn alcaas taganaynu soo mar marka waa jiraan waxyaalo kale oo qofka loo dili karo laakiin saddexdana ugu weyn baabu baabun alxukmu eh, fi man yartadu can اlislaam wayaqtulu wayuxaarib qofkii muxuu ahay islaamnimada ka ridooba oo waxna dila muxuu ahay eh, shuftana noq yani muslimiintana ka soo horjeedsada oo gaalada la safta can anas bni malik radi allahu canhu ana nafara min cuklin cukli waa qabiila hamaaniyatan oo sideed ah niman cukli ka mid aho sideed ah qadimuu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi bay u yimaadeen fabaayacuuhu cala alislaam islaamnimaday uga heshiiyeen oo ugu dhaarteenoo muxuu ahay ugu ballan qaadeen ayb fastawhamuu alarda istawhamuu yani ictabaruuha wakiima dhulkiibaa muxuu ahay ay qaban waayeen jawgii bay qaban waayeen jawgii madiina ayay qaban kari waayeen niman reer baadiye ay ahaayeen dhulkaasuna marka dhul beeraleeya buu ahaa markaasay qaban kari waayeen ayb saqamat ajsaamuhum jirkoodii baa jirraday waa jirradeen waa bukoodeen oo calooshii baa weynaato qaras baa ku kacay fashakaw dalika ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi bay arrintaa uga dacwoodeen faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa تhrujuuna إilىa raaciina fii ibilihi fatusiibuuna min abwaaliha wa albaaniha raaciga iyaga geel geeli zakada loo soo guray geel dhalay oo mxua geeli zakada ah nin la joogay oo meel ku hayay ayuu yihi mxua ninkaas geela iyaga la jooga miyaydaan u tegayninoo geela caanihiisa iyo kaadidiisa aydaan cabaynin oo isku qaras bixinaynin caanihii iyo isku qaras bixiya iyo kaadida kaadida geelu marka inay daahir tahay wey halkaasaa laga fahmay ilaan kolkaa cabtaan iska afka ka dhaqan maaanu dhihin nabiga alayh isalaatu wasalaam xadiidkana marka wuxuu ka xadiidka laga fahmo inay fadalaadka xayawaanaadka caanahooda la cabay hilibkooda la cunaayo ay daahir yihiin ayb xadiidkan iyo xadiid kaleo cumar ibn khaaab xadiidku warinayo faqaala faqaaluu markaas waxay balaa haabay yidhaheen fakaranaa fakarajuu waa baxeen fasharibuu min abwaaliha wa albaaniha kaadideedii iyo caanaheedii bay cabbeen fasaxuu waa caafimaadeen faqataluu raaciya raacigii bay dileen wa taraduu libila geeliina waa qaadeen geeli bay kaxaysteen weliba ninkiina waa dileen suxun bay u galeenoo waa googooy gacmihii iyo adimadii iyo bay ka googooyeen iyo indhahay ka rideen fabalaga dalika rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam arrintaasaa rasuulka ilaahi soo gaadhay fabacata fii aahaarihim yani farduu ka daba diray maqduuraadkoodii ka daba diray fa udrikuu waa la gaadhay fa jii'a bihim waa la keenay waa la keenay barqadii baa la keenay fa amara bihim amar buu ku bixiyey faquطicat aydiihim wa arjuluhum gacmahoodii iyo lugahoodii baa la gooyey wa sumira acyunuhum indhahoodiina waa la mismaareeyey indhaha laga ridaya iyagaa sidaa u galay indhaha ridin laga ridayaa iyadu qisaas bay ahayd ninkiiba sidaa u galeen uma uma uma nubiduu turixu waxaa lagu tuuray bishamsi qoraxdaa lagu tuuray xarada lagu tuuray qoraxdeeda xataa maatuu ilah ka dhinteen oo dhiigbax iyo oon iyo catash ay uga dhinteen iyo warna waraabiya ilahon qofna aan waraabinaynin ee sidaa ku dhinteen iyaga raacigiibay sidaa u dileen raacigiibay sidaa marka gacmaankada iyo la googoynayo iyo isweydaar loo googoynayo isagu waxa waye min ajli alxiraaba xaraabada daraaddeed weeyaan ilah waa kale inama jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallafuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard marka nimankaasu waxay isku dareen xiraabo keliya ma aanay isku darin dhac xoolo ay dhaceen oo iyo muxuu ahaaye dil ay qof muslima dileen oo weliba si xun u dileen iyo muxuu ahaaye ilaahay rasuulkiisa ay la colloobeen ayay isku dareen waana ridoobeenoo diintii oo ka ridoobeen marka dembigoodu waa weynaa jazahoodaa waxaa ka daranka aakhiro sugaayo baabu imi imi man ismu man sanna alqatla qofkii jideeye ugu horreeyey dilka u horseeday dadka u bilaabay عن عبد الله بن مسعوudi رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وsلم laa تqتl نفس ظulmا nf dulmi looma dilo ilaa haddii la dilose kaana calى bni aadama alأwl in aadankii hore waxaa dushiisa ah kiflun qaybbaa ka a min damiha dhiigeeda liأnnahu أwalu man sana اlqatla nin dil jideeyaybu ugu horreeyey in aadankii ugu horreeyey walaalkii dilay qisadiisa suuraة اlmaa'ida ilaah ku sheegay qof alla qofkii bani aadan ahee maalintaa intii ka dambaysaba dulmi loo dilaba dhiiggiisii qayb baa ka saaray ila isagaa jidadii ugu horreeyey waa xadiidkanu marka wuxuu waafaqsan yahay xadiidkii aynu soo marray ee muxuu ahay qofkii xumaa man sana fi lislaami sunatan sayi'a facalayhi wisruhu wawisru man camila bihela yowma alqiyaama kaasuu lamid yahay cagsigiisna waa qaybta kale ahayd qofkii marka wax wanaagsan dadka u hormara oo wax wanaagsan lagaga daydo qof alla qofkii wanaaggaas ku dhaqmo oo dhan ajrigu la helayo in la midu leeyahay ilaa yawmi alqiyaama si oon eh, qofna ajrigiisa wax laga yarayna baabu man qatla nafsahu bishayin cudiba bihi fi nnaar qofka imtixaara wuxuu isku dilay naftiisiibaa naarta dhexdeeda lagu cadaabayaa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بxadيidة qofkii naftiisa bir ku dila faxadiidathu fii yadihi birtiisa gacantiisa ku jirta oo birtii buu gacanta ku haystaa yatawaja'u bihaa yani yacanu biha uu isku warwareemayo fii baطnihi calooshiisa fii naari jahannam naarta jahanam dhexdeeda birtii calooshiis kala dhacayo waa cadaab cadaabkaas u sii dhe khaalidan mukhalladan fiiha abadaa lagu waarinayo oo weliga aan ka soo baxaynin isago waman shariba summan qofkii sumca dana fa qatala nafsahu naftiisa dila fa huwa yataxasaahu yani yashrabhu wuu kakabanayaa wuu cabbayaa fii naari jahannama khaalidan fiiha khaalidan mukhalladan fiiha abadaa waman taraddaa qofku iska soo tuura min jabalin buur iska soo tuuran faqatala nafsahu naftiisa dilaana fa huwa yataraddaa fii naari jahannam jahanam dhexdeeda ayuu iska soo tuuraya haddu meel kore intuu farto iska soo tuurayaa khaalidan mukhalladan fiiha abada qofkii gaari isu dhigaa qofka marka wuxuu isku dilo lagu ciqaabay wa can sahl bni sacdin الsaacidiyi radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam iltaqaa huwa wاlmushrikuun rasuulkii ilaahay waxaa iska hor yimid isagii iyo gaaladiiba iska hor yimid faاqtataluu waa dagaalameen famaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam ilaa caskarihi mucaskarkiisii meeshii uu deganaa buu rasuulka ilahi kusoo noqday kolkii galabtii ahayd wa maala alaaakharuuna ilaa caskarihim kuwii kalena askarkoodiibay ku noqdeen bay ku noqdeen habeenkiibaa markaa qoloba meesheedii ay degtay wa fii asxaabi rasuuli llahi sala allahu alay slam asxaabtii rasuulkana waxaa ku jiray rajulun laa yadacu lahum shaadatan walaa faadda ilaa tabicahaa yadribuhaa bisayfihi shaadda iyo faadda waa isku macno oo mid waliba yani munfarida wax alla wixii gaar uga baxaba qof alla qofkii gaar u baxaba oo muxaaye gaaladii ka midaba intuu ka daba tago dilaya ka mid ahaa shaadatan yani munfaridatan walaa faadatan yani waxiida labadina waa isla macno wax alla wixii waxba aan ka baxsanaynin yani faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen markii lasoo noqday sheekaysanayaan bay waxay yidhaaheen maa ajza'a mina alyawma axadun maa ajza'a fulan waxba maanta qofna nooma aanu tarin intuu fulaan noo taray oo kale qof maanta wuxuu hebel tare oo kale taray ma jiro faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam amaa inahu min ahli nnaar waa ahlu naar ninkaas aad saa u faalinaysaanu ahlu naar weeyaan faqaala rajulu min alqowm nin ragga ka mid ah wuxuu yidhi ana saaxibuhu hadan ana saaxibuhu abadan anaa saaxiibkiisa anaa warkiisa idiin soo xaqiiqsan doona siduu wuxuu ku dambeeyo raggii muxuu ahay hadalkii nabigana alay sala slam ficlan waa rumaynayaan ninkaas wixii ka muuqdayna marka waxaa weye wax kalu ahaa bal ninkaasu siduu ku dambeeya anaa idiin soobsan doona buu yidhi oo anaa laazimi doono oo had iyo goor meeshu wuxuu sameeya oo dhan baad idin soo fiirin doono qaala fakharaja macahu ninkii buu la baxay kulamaa waqafa waqafa macahu markuu istaago waa isla taagaya wa idaa asraca asraca macahu hadduu ordo waa la ordaya qaala fa jurixa arajulu ninkii waa la dhaawacay jurxan shadiidan dhaawac xoog le baa la dhaawacay faistacjala almowta geeridiibuu degdegsaday fawadaca nasla sayfihi sayftiisa caaradeediiba wuxuu saaray alarda dhulkuu saaray ayb wa dubaabahu caaradiisa kore ee birta ah halkiiweeye mida dubaabka laga wadaa nasliga marka birtii hoose buu wuxuu saaray dhulka dhigay barideediibuu dhulka u dhigay markaasuu caaradeediina wuxuu saaray dubaabahu caaradeediina wuxuu saaray bayna tadyayhi labadiisa naas dhexdooda laba naas dhexdoodu iska saaray uma taxaamala calaa nafsihi naftiisu ku cuskada hoos buu isugu sii daayay seeftii faqatala nafsahu ya taxaamala calaa sayfiha sayftiisiibuu cuskaday hoos isugu sii daayey faqatala nafsahu naftiisiibuu dilay fakharaja arajulu ilaa rasuuli illahi sala allahu alay slm ninkii baa rasuulka ilahay usoo orday xaggiisa usoo orday faqaal ashhadu annaka rasuul llah waxaan marag ka ah inaad rasuulka ilaahay tahay faqaala wamaa daak maxay tahay taasu maxaa ugu wacan qaal alrajulu aladii dakarta aanifan annahu min ahli الnaar faacdama annaasu dalika ninkii aad marka dhaweyd odhan jirtay inuu ahlunaar yahay oo dadku ay arrinta ay weynaysan jireen la weynaatay faqultu anidha ana lakum bihi anaa idinsoo hobsanaya aan idhi fakharajtu fii talabihi xataa jurixa jarxan shadiidan ilaa la dhaawacay eh, dhaawac xoogle la dhaawacay ayaan la jiray faistacjala almowta geeridii buu degdegsaday fawadaca nasla sayfihi biاlard wadubaabahu bayna sadyayhi uma taxaamala calayhi faqatala nafsahu ninkii isaga ahaa waa isdilayoo marka sida aad sheegtay buu noqday faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm cinda dalika markaasu nebigu wuxuu yidhi ina arajula layacmalu camala ahli اljanna fii ma yabduu linnaas nin baa wuxuu samaynayaa camal ahlujannaad buu samaynaya sida dadka u muuqata inuu camalkaas janno ku tegaayo la moodayo lakin cinda allahi si kale u yahay huwa min ahli الnaar isagoo weliba ahlu naar ah wa ina arajula layacmalu bicamali ahli الnaari fi ma yabduu linnaas qof kalena wuxuu samaynayaa camalka ahlunaarku samaynayaa sida dadka u muuqato oo inuu ahlunaar yahay dadku moodayaan wa huwa min ahli اljanna isaguna ahlujanna u yahay alacmaalu bkhawatiimiha baabu man qatala baabu man qatala bxajarin qutila bihi qofkii dhagax wax ku dila yani wax muaqal wax ku dila bir inaana ahayn w wax laisugu qisaasaye qofkii dhagax ku dilaana isna loo dilaayo dhagaxii lagu dilaayo can anas bni malik radi allahu canhu ana jaariyatan wujida ra'suha qad rudda bayna xajarayni qad rudda yani qad xutima bayna xajarayn jaariyad ayaa waxaa la helay iyadoo dhagaxeed madaxeedii dhagax lagu burburiya laba dhagax inta loo dhigay loo berkiyey dhagaxna dusha lagaga dhiftay sidaa lagu burburiyey oo maxanin yahuudiya yaa waxoogaa fido ahoo qorta ugu xidhnaa inuu ka furta rabay markaasuu dilay fasa'aluu waxay weydiiyeen man sanaca haadaa biki yaa sidaa kuu galay fulaan ma hebel fula sidaasay ku wadeen xataa dakaruu yahuudiyan ilaa nin yahuudiya ay sheegeen fa awma'ad bira'sihaa madaxay ku ishaartay haa ay ku ishaartay fa uqida waa la qabtay alyahuudiyu fa aqara waa qirtay fa amara bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an yuradda ra'suhu bilxajar madaxiisa bilxijaara dhagxan in madaxiisa lagu burburiyo oo siduu gabadha u galay loo galo baa loo faray nebigu salatu salaam saasaa loo galay marka marka xadiidkan wuxuu tusinayaa in gaalka loo dilayo muslimka gaalku hadduu muslim dilo loo dilayo in ninka naag hadduu dilo loo dilaayo qofka weyn ilmo yar hadduu dilo in loo dilaayo qofka maxaa wixii uu ku dilay naftiisii in lagu dilaayo in qofka tuhumka mxua tuhum uu soo galo la qabanaayo oo muxu laakiin mujarad tuhumkaas aan loo ciqaabaynina taxqiiq laga qaadayo taqiiqaas marka qofkii ay mxua tusaalooyinku tusiyaan inuu dembigaa qofka isagu gala yahay baa la qabanayaa marka laga qaadaya marka maraan mari taxqiiq laga qaadaya ilen gabadhan kada yarta ah warkeedii ay ishaaradeedii tuhun unbu aha mooyaane kuma caddayn oo isbaat kuma ahayn marka ninka waxaa loo qabtay in la waraysto oo marka inuu arrinta amtada inuu qirtay iyo in kale hadduu qiran waayo marka lama dileena marka waa waa si kaloo la yeelaba looma dilan gabadhaas hadalkeeda baabu man cada yada rajulin fantazaca fantazaca haniyatahu qofkii qof gacanta ka qaniina ee gacantiisa intuu ka dhufsado ilkihii ka soo dhacaan sida uu noqonayo can cimraan ibni xusaynin radia allahu canhuma ana rajula cada yada rajulin nin baa nin gacantiisa qaniinay faintazaca yadahu gacantiisiibuu ka siibtay oo ka dhufsaday fasaqaطat haniyatuhu foolkiisii baa dhacay aw hanaayahu ama foolashiisii baa dhacay faاstacdaa rasuula اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilahi buu ku dacwooday rasuulka ilahi buu ku dacwooday ninkaas iliga iga riday buu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi maa taamurunii maxaad i faraysaa taamurunii an aamurahu an yadaca yadahu fii fiika taqdamuha kamaa yaqdamu alfaxl ma waxaad ifaraysaa inaan faro inuu gacantiisa afkaaga ku daysto aada u calaliso siduu awrka u calaliyo siduu awrka awrka kale u cuno inaad jidhkiisa u cunto kugu daysto inaan gacantiisa kuu daayo inaan faro miyaad iga doonaysaa idfac yadak idfac yadaka xataa yaqdamaha bal u dhiib gacantaada ha qaniina isagu siduu ku xanuuniyo adarti uma nzachaa haddana ka dhufto ayb gacantaada u dhiiba ha ku qaniino oo haddana soma xataa yacadaha yani ilaa u qaniino uma nzachaa haddana ka si ayb seeri hadda riwaayadan tabo siduu kuu galay u gal oo gacantaada u dhiiba ha ku qanino marka adna ka dhufto oo marka taas qisaas ay tahay taasay u eg tahay laakiin riwaayat albukhaari maxay ahayd laa diyata laka calay diya malihid ayb diya malihid marka waa inuu ahaa qofkaasu iligiisii marka waxba looma qisaasay lakiin riwaayadantadi waxay nimadiisa in loo qisaasay marka lasoo fiiriya marka riwaayadaas noqonaysa labada riwaaya lasu waafajinaya gacanta ya bab اlqisaas min aljiraax ilaa hmm. an yardow bidiya in nabarrada dhaawacyada la ysaga qisaasanayo ilaa dadkii lahaa nabarkaa lahaayo inay diya iyagu ka qaataan mooyaane oo nafta keliya un aynu ku kaasaynayn عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم xاarثة جرحت إنساaنا qof bay dhaawacday ayb أkta rubayع rubayع walaashe so rubaycda nafteeda ma ahayn rubayع bint النadr oo أنس eedadiisa ah kana wuxuu leeyay rubayع walaashe ayb faاkhtasamuu ilى الnabiy salى الlahu عalay slm rasuulka ilahay isugula doodeen faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam ilig bay ka jebisay waxay ka jebisay ilig buu ahaa faqaala rasuulu الlahi sala ه alay sl rsulka ilahi wuxu yihi alqisaas alqisaas yani qisaas baa mxu ahay qisaasta siiya qisaas siiya ka qisaasta faqaalat umu rubayic rubayic hooyadeed ba waxay tihi ya rasuula allah ayuqtasu min fulana hiblaayaa laga qisaasanaya wallahi laa yuqtasu minha wallahi inaan laga qisaasanaynin halkana fiiri hadda qofka hadalkaa yidhi gabadha hooyadeed inay tahay buu ku wada riwaayadii bukhaarina waa tii ahayd ninka hadalkaa yidhi inuu ahaa anas ibnu nadr anas ibnu nadr buu ahaa gabadha walaalkeeda anasna adeerkiisa ayib faqaala nabiyu sala allahu alay slm subxaana allah ya umar rabi alqisaasu kitaab llah xukunkii ilahay waa qisaasta kitaabka ilahay qisaas buu sheegaya qaala laa wallahi laa yuqtasu minha abada qaala famaa zaalat xataa xataa qabilu diya ilaa diyadii ka aqbaleen bay hadalkaas iyadu ku celcelinaysay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi laabarahu dadka ilaahay waxaa ka mida qaar hadday ilaahay ku dhaartan wallahina sidaa noqonaysaa uu yidhaaho ilaahay uuna uga dhabaynayo dhaartiisa aanu ku jebinaynin oo ilahay siduu ku dhaartay ugu yeelayo ayib laba meelood markaa riwaayada mutadi iyo riwaayadii buhaari iska khilaafaan umu rubaycina qofka hadalkaa tidhi ay ahayd oo qofku hadalkaa ku yidhina nebiga alay sala sl iyada ay ahayd iyo qofka qaniintay inay tahay rubayc walaasha ayb rubayc kan xadiidka naftiisa aad mooda inuu ku jiro idraar ku jiro oo wax qaniintay waa aktu rubayc bu horta hore leeyahy goorta dambana wax laga qisaasanayaayo qisaasta loo haystaayo waa rubayc nafteeda baabu man aqara biاlqatli fauslima ilى اlwaliyi facafaa canhu qofkii intuu dil qirtay loo dhiibay qofkii weli demkaha loo dhiibay oo dila la yidhi anfiye haddana can calqamata bni waa'ilin ana abaahu radia allahu canhu aabihiisi waa'il ibni xujr radia allahu canhu xadatahu ah, wuxuu u sheegay inii laqaacidun waan fadhiyey maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam id jaa'a rajulun markuu nin u yimid yaquudu aakhara binisca oo mid kale ku hogaaminaya suun nin nin suun intuu eh, kaga soo xidhay qoorta kaga soo xidhay hogaaminaya ee rasuulkii ilaahi ula yimid faqaala yaa rasuula allah ina haadaa qatala akii ninkanu walaalkay buu dilay ah. faqaala markaasu wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal rasulka ilah ba wuxuu yidhi aqataltahu ma dishay qaala inahu low lam yactarif low lam yactarif aqamtu calayhi اlbayin hadduu qiran waayo markhaati baan kusoo oogayaa qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi nacam qataltu ha waan dilay qaala kayfa qataltahu seed u dishay qaala kuntu ana wa huwa naxtadib min shajara geed baan ka qoryaysanayna aniyo isagu fasabanii waa icaayey faaqdabanii waa iga cadhaysiiyey fadarabtuhu bilfaasi min qarnihi geeskiisaan kaga dhuftay faasiga kaga dhuftay markaan ku qoriyaysanayay faqataltuhu waan dilay faqaala lahu annabiyu sala allau alay sl nabiga wuxuu ku yidhi hal laka min shayin tuaddiihi min nafsik can nafsik maha leedahay wax maalahoo naftaada aad muxuu ahay aad ka dhiibto oo naftaada ku furato oo mag nimanka kale aad u siiso qaal maa lii maalun ilaa kisaa'ii wa fa'si maradaydaan aan xidhnahay iyo fa'siga aan ku qoriyaysta mooyaane wax kale malihi qaala afa taraa qawmaka yashtaruunak kolkaa ma u malaynaysa inay ku iibsanayaan yani dilka ay kaa badbaadinayaan magta kaa bixinayaan qaal ana ahwanu calaa qawmi min dalik intaas tolkay waa kala qiimo yarahay boqol halaag inayga bixiyaan waa kala qiimo yarahay ayb min dalik ayb faramaa ilayhi biniscatihi nabigu alayhi salaatu wasalaam suunkiisiibu u tuuray ninkii weli damka ahaa kolkii hore waa inu intuu ka qaaday nebigu alayhi salatu salaam gacanta u geliyay nebiga hortii hore ninkii hogaaminayay uu u tuuray marka xargiisii buu siiyey wa qaala markaasu wuxuu yidhi dunaka bihi dunaka saaxibaka yani khud saaxibaka qaado faاnطalaqa bihi الrajulu ninkii baa la tegey oo inuu disho daraaddii uu la tegey falamaa wallaa markuu tegey wa qaala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam wuxuu yidhi in qatalahu fahuwa miluhu haddii uu dilo waa isaga oo kale hadduu dilo waa isaga oo kale hadduu dilo waa isagoo kale yani sidii dembigiisa oo kale buu gelayaa ma hadduu xaaraan dilkiisu ka yahay nebiga alayh sala slam ma makamiyeen marka waxaa weeyaan waa qaatil weeya siduu kana qaatil uyahy kana qaatil u qatlu haba iskhilaafe marka waxaa weeyaan nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu ninkan kada muxuu cafi uu uu ugu sababoobo buu rabay hadalkaasu cafi ka keeno hadduu dilo waa isaga oo kale buy farajaca waa soo noqday waa loo sheegay waa l nabigu sidaasu yidhi markaasuu soo noqday markaasuu yidhi qaala eh, wuxu uhi ya rasuula allah eh, balaganii anaka qulta in qatalahu fahuwa milu akhadtuhu biamrik amarkaagaan ku qaatay markaas haddana waxaa tihi haduu dilo waa sidoo kale faqaala rasuulu llahi sala la alay slam rsulka ilahi baa wuxuu yidhi amaa turiidu an yabuu'a biismika wa ismihi biismika waimi saaxibik inuu la noqdo yani uu qaato dembigaagii iyo dembigii saaxiibkaaba inuu qaato miyaadan doonayn yani walaalkaagii uu dilay adiga dembigiinaba inuu qaato soo ma rabtid walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh